baabu manci dukhuuli rijaal raggu inay u soo galaan diididda la diida cala alajnabiyaati gabdhaha ajnabiga ka ah haadaa kanu baabu manci dukhuuli rijaali raggu inay u soo galaan diididda la diida baabkii ka hadlaayo weeye cala alajnabiyaati gabdhaha ajnabiga ka ah xadiidka soo socda macnihiisa weeye baabkan wuxuu ka hadlayaa gabar meel joogta nin ajnabi ka ah inuu u galo oo ay labadoodii marka meel ku kali noqdaan waa xaaraan wey meeshaasu guriyay noqon kartaa dariiqay noqon kartaa meesha rabtaa noqoto gabar iyo nin ajnabi kala ah meel labadoodu inay wada joogaan ayadoon dadka kale u jeedin waa arrin xaaraan qadcana oo aan sharciga islaamku ogolayn oo munkar ah haadaa kanu baabu manci dukhuuli rijaal ragga inay u soo galaan diididda la diida weeye cala alajnabiyaati gabdho ajnabi ka ah can cuqbata ibni caamirin cuqbata ibni caamir ana rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi cuqbat ibni caamir wuxuu rasuulka ka wariyey ana rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi iyaakum wadukuula ragow waxaan idinkaga digayaa inaad u gashaan cala nisaai dumarka ragyaana bula hadlaa ha u gelinina dumarka dumarka ajnabiga idinka ah ha u gelinina iyaakum wadukhuula waan idinkaga digaya inaad u gashaan cala nisaai dumarka fa qaala rajulu nina wuxuu yidhi ninkoo minal ansaari ka mid a ah. yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo afa ra'ayta alxamwa dumaashiga ka war gabadha ma usoo geli karaa dumaashigeed ah, dumaashigeed waa gabadha hadday nin leedahay ninkeeda qaraabadiis weeye xamwgu ninka ninka la dhasho walaalkiisa oo kale ina adeerkiis oo kale waxa weyn abtigiis oo kale adeerkiis oo kale ninka qaraabada la ah zawjka kaasaa la yidhahda xaml carabiga qaala nabigu wuxuu yihi alxamulmowt waar dumaashigu waaba geeri kaas kaas waaba daran yahayba asagaaba ugu shar badan sababtu maxay tahay ninkan waxa weya asaga la dareensama marka hore ninku waaba walaalkiis oo gurigaaga xaakeena isma laha gabadhuna waa dumaashigees waa dumaashigeedo hoogaa way soo dhaweynaydaa inay ikraamtay rabtaa marka si sisibuhuba ku imaanaa kanuba kan marka waaba mawdi kan waa inuusan ogogol ka imaanba oo gabadhaanoo keligeeda uusan usoo gelin gabadho keligeeda waa inuusan aaggeedaba imaanba waa mawdkaas waa barayn muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim waa isku waafaqeen alxamu maxaa loola jeedaa alxamu alqariibu waa ninka qaraabada la mina zawji zawjka ninka qaraabada zawjka la la yidhaahdaa almowt waxaa loola jeedaa ey alhalaaku halaag a waaqicun dhaca fi lkhalwati la gooni noqoshada bihi dumaashin lala gooni noqdo haddii gabadhii iyo dumaashidii keligood meel isla joogaan halaag ayaa dhacay saas weeyaan halaag ayaa dhacay xadiidkan wuxuu marka caddaynayaa nin iyo gabar ajnabi kala ah inaysan meel wada joogin nin iyo gabar ajnabi kala ah inaysan meel wada joogin oo ay xaaraan tahay meel aan dadka kale u jeedin labadood inay isla joogaan ah, meel aan dadka kale u jeedin inay labadoodu isla joogaana xaaraan waa xaaraan qadcana ma banaana waa arrin qataroo nabigu ka digay nabiga waxaa ka sugan salawaatullaahi wasalaamu caleyh xadiidka ibnu xibbaan uu wariyo saxiixiisa ku wariyey xaakim musadraga uu ku wariyey uuna saxiix yeelay xaakim xaafidu dahabi uu ku waafaqay tirmidi uu kitaabulfitan ku wariyey una yidhi waa xadiis xasan saxiix ah qariib ah xadiidkaa saxiixa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam alaa laa yakluwana rajulun bimra'atin war nin yuusan gabar la gooni noqon fa ina haalitahuma shaydaanu haddii nin iyo gabar ajnabi ka ah meel isla joogaan shaydaana saddex ku ah oo isku khalqaalinay nin iyo gabar ajnabi kale ah hadday hal meela isla joogaan shaydaana fadhigaas ka soo qaybgala ma ka maqnaanayo dig uu soo leey markaasuu isku qabtaalinay muxuu ka shaqaynayaa yaciduhum wa yumaniihim wamaa yaciduhum shaydaanu ilaa guruura siduu ilahay yidhi intaasuu ka shaqaynaya waxba u ballan qaadaya waxba u ballan qaadaya hididii buu sheegayaa ilaah wuxuu yidhi waa kadin uu godka ku ridayo dadka wax alla wuxuu ballan qaadaya waa keli wuxuu leeya cid idin og male waa keligiisa uma jeedi arrintaanuna maba soo baxayba saasay ku qarsoonaanay cid ogaanayda ma jirto dhanka alle miyaa waa toorad keenaydaa albaabka waa furay saasuu ku qalqaalina mar alla markay halaaga iyo balaayada ku dhacaan uu leeyahay khalaas waad halaagsanteene iska socda adduunkiina iska tunta kulliba aakhira weyn kaga dhammaatay qofku ma ogtahay intun albaabka fitnada iyo sharta iyo dembiga isku furin qofku markaasu nooli markaysa diintiisu dhowran tahay laakiin mar hadduu balaayada bilaabo khalaas berri haddana mid kaletay kusii furi dembi walba dembi usii dhiibi ilaa marka dambe uu quusiyo shaydaanku ou yihahdo waa ku dhamaatay naaraad ma leedahay oo kulliba adduunkaad iska tuma maalinka hore intuu fog yahay ayaa qofku inuu fiirsadaa la rabaa ilaahay weyne hadduu ku caafiyey intaad caafimaadka qabtood balaayo ka caafimaad qabto liibaan iyo guul markaasaad haysataa ilaahay uga shukri ku caafiyey allahaas kaa badbaadiye ku shukri iska ilaaliyo ka fogow ah, laakiin mar hadduu godka kugu rito waxa weeyaan ayadana lama quusto oo qofku inuu quusto mana naxariista ilahay lagama quusto ah, naxariista ilahay dadka baadiyoobaa ka quusta laakiin asaga wuxuu rabaa markuu godka kugu rido hore inuu kuu sii jito o yihahda kuu soo ma jeedin idan marka horeba marka horeba yuusan waxa weyan albaabka kaa ridin yuusan daaqada kaa ridin nabi maxamed aa yidhi sala allahu calayh wasalam laa yakluwana rajulun bimra'atin ilaa maca di yuusan nin la goonin noqon yaa nin la goonin noqon islaam ilaa maxramkeeda inuu la joogo mahan yuu la goonin noqon waa xaaran qadcana ma banaana inuu nin la goonin noqdo gabad aan maxramkeed la joogin maxramkaas waxa weeye ninka maxramkiisi gabadha maxramkeed labada waa noqon kara sida imaam nawowi yiri macnaha ugu sawaabsan oo macnaha loola jeeda gabadhan haddii wiilay dhashaaba la joogaba nin oo wiil weyn waa soo geli kara nin ajnabi hadday xijaabatay khalaas walaalkeedaa la fadhiya aabaheedaa la fadhiya abtigeedaa la jooga adeerkeedaa la jooga amase walaasheedaa la joogta gabaraa la joogta hadduu raba ninyuu walaasheeda weyn oo qangaraa joogta hooyadeedaa joogta eedadeedaa joogta gabara iyadu dhasho weynaad joogta waa soo geli karaa laakiin haddii keliga tahay maya haddii xataa asaga gabdho qararadiisa joogaan ha gabadha waxa la jooga gabar kale oo asaga walaashiis eedadiisa la joogto hooyadiisa la joogto waa usoo geli kara waa usoo geli karaa laakiin fiiri qof kale le waa la jooga qof laga xishoonaw inuu qofaa wax layska saarin caruur laba sanaa jira joogaa joog ma ah joogid male kaasu caruur saddex sana jooga saddex sanuu jira asaga dhan caruur saddex sana jooga isaga dhanba oo adduunka oo saddex sana jir ah hadduu joogo kaasoo kale waxba qiimaa male macnaheeda waxa weya labadooda keligooda joogaa laleeyahy laakiin caruur weyno toban jir oo kale adduunya wiil toban jira jooga ama gabar toban jira ha oo aan sawir ahayn ha laakiin caruur saddex jira iyo laba jir iyo taasoo kaleeto ma loogu soo geli karo ma loosoo ma loogu soo geli karo marka waa arrimahaas oo dhan in aad qofka muslimka u iskaga ilaaliyo ee laakiin hal mid hal mid munkar ma aha waa maxay gabadha iyo ninka waxaan nidhi waxaa xaaraan waxay tahay labadoodu inay joogaan meel aan dadka kale u jeedin horta asal taas ogaada khalwo saasaa la idhahdaa khalwada xaaraanta ah oo sharcigu diiday waxay tahay ninka iyo gabadhu inay wada joogaan meelaan cid kale u jeedin tusaale qolayba iskula jiraan dariiq mugdiya isla joogaan meel baadiyaho cid kale joogina labadoodu isla taagan yihin isla joogan eber wey haddayba labadoodu meel wada joogaan cid arkaydoo banu aadaman aysan jirin waxa weeyaan waa khalwa waa la idhaha waana xaaraan waana munkar ma banaana laakiin nin iyo gabad hadday meeshaas ku wada hadlayaan oo ajnabi kale ah laakin dadki waa ujeedaan dadki waa ujeedaan hadalkoodana maqli maayaan ma ma xaraan ma ah, xaraan ma ah, xaraan ma taasina daliil caday leeda xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa u daliil ah min xadiisi anas ibni malik wuxuu yihi anas ibni malik jaaat imra'atu min al alansaar gabar ansaariyadaha nabiga u timi sala allahu calay wasalam faqaraa bihaa gabadhi way xishoon masaa'il inay weydiisato raggii hortiisa kuma weydiine geeskaasu geeyey meel aan labadooda hadalkay ku wada hadlayan cidna maqlayn laakiin dadkii ohan waa u jeedaan waa kuwa halkaas taagan laakiin cid hadalkooda maqlayda male halkaasaa nabigu ku warsanay soo ma jeedid nabigu wuxuu yidhi wallaahi inakum la axabu nnaas ilaya ansaar haddaad tihiin dadkii diinta u gargaaray weeye dadkoo dhan idinkaa idinkugu jecel marka bukhaari xadiidkaas baab u qabtay baabu maa yajuusu an yakhluwa rajulu bilmar'ati cinda annaas xadiidkan wuxuu ka hadlayaa oo baab u yahay ninku gabadh keligiis meel waa la tegi karaa haddii dad ay meeshu joogaan arkayaan ah, taasoo kale xaaraan ma aha ah, hadday dad arkayaan ibnu xajaroo sharxay ayaa wuxuu yidhi ey laa yaklu bihaa bixaysu taxtajibu ashkhaasuhumaa waxaa la diidaa inuu la gooni noqdo meel aan daatadooda loo jeedin oo leedooda loo jeedin bal bixaysu laa yasmacuuna kalaamahumaa laakiin meel loo jeedo hadalkoodana aan la maqlayn Ah, hadalkoodan aan la maqlay saas ayaa banaan marka taas waa banaanta taasu waa banaanta taas waa banaanta n haddee khalwadu waa xaaraanaan le wixii daruuraa waa gaara daruura maxaa ka mid a masaladan hore usoo sheegnay gabar keligeed luntay oo dadkeedii ka luntay nin wanaagsan oo aamina hadduu arko waa soo wada labadoodi keliya hayna yihiin haddee waa arrin daruura keentay taasu taasu masaladii aan ka hadlayna marka ma ka hor imaanaydo taasu marka waa masale gaara waa masale gaar ah can cuqbata بن caamirin ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi iyaakum wadukuula cala nisaa waxaan idinkaga digaya dumarka inaad u gashaan faqaala rajulu ninaa yidhi min alansaari ka mida ah, yaa rasuul allah afara'ayta alxamwa ka waran dumaashiga qaala nabigu wuxuu yidhi alxamwu lmowt waar dumaashigu waaba geeri kaasu waa daran yahay kaasu waa daran yahe waa inuusan soo geli weyy muttafaqun calayhi alxamwu xamwi maxaa la yidhaha waa ninka qaraabada la mina zawji الموت waxa looga jeeda ay الهلاك واقع هلاك dhacaya fil khalwati في hadii la gooni noqdo marka ragga gabal waxa weyn hadee on diinti aqrisan hadii la yiraahdo gabadha kaligeed guriga joogta oo ninka walaalkiis u yimaado oo tar war kaligay baan ahay ninkii waa maqayan dadka inta imaanayaan meelahan bal soo jiireen war waan qaraabo goys waay gurigan maba la ogol in la galo war qaraabo goy maan xuduud Allah la ilaalinaya leeyahay waa loo sheega ha du xataa safar ka yimaado soo ordaayo yimaado waxa weya gurigii gabadhi keligeed ay joogto ma aha in albaabka ay ka furto waa inay tidhaahdo walaal keligeeyaan joogaa nin iyo gabadh ajnabi kale keligood inay guri isla joogaan waa xaaraan soo ma jeedid marka bal dadkii kale intay imaanayaan meelahan ka soo jiireen saas wey ma ahan inay albaabka ka furto